alxamdu lilah rab اlcaalamiin w slى allahu عalى muxamadi wعalى ali muxamed in sha allahu tacaala waxaynu bilaabaynaa kitaabkii alusul الhalaaثa ama halaaثaة اlusul labada magacba waa lagu iطlaaqaa in la yidhahdo alusul الhalaaثa iyo in la yidhahdo halaaثaة اlusul madbacdaha qaarkoodba mid bay u qoreen marka kitaabkaas oo kitaab muhima ah uuna alifay sheekha la yidhaahdo maxamed ibn cabdilwahaab raximah llah ayaynu markaa in sha allahu tacaala dhigi doonaa kitaabkuna baabka uu ku saabsan yahay waa ictiqaad caqiiduu ku saabsan yahay caqiidaduna umuuraha diinta waa ugu muhiimsan tahay khaas ahaan weliba wuxuu ku saabsan yahay saddex asal oo waaweyn saddexda asal waxay yihiin waa saddexda qofka lagu su'aalayo qabriga ama xabaasha marka la dhigo ee la aaso lagu su'aalayo saddexda marka asal ee uu ku saabsan yahay waa saddexda masaa'ilu qabriga ah ee qofka lagu weydiinayo xabaalaha marka xabaasha la dhigo la su'aalayo man rabbuka wamaa diinuka waman nabiyuka waata nebigu sala allahu alayh wasalam uu sheegay oo uu ku sheegay axaadiista saxiixa ah ruuxa marka xabaasha la dhigo ee la aaso ee dadkii aasayay ay ka soo jeestaan oo ka soo laabtaan isagoo sii maqlaaya sanqadha ama qaraf qarafta kabahooda uu sii maqlaayo ayaa laba malak u yimaadaan labadaa malak waxay weydiinayaan man rabbuka waa kuma rabbiga waman nabiyuka waa kuma nebigaagu wamaa diinuka maxay tahay diintaadu saddexdaas su'aalood bay weydiinayaan oo ruux walba la su'aalaya marka xabaasha la dhigo waa saddexda asal ee uu kitaabku ku saabsan yahay waa masaa'il qabr adilada qaarkoodna saddexdaa waa kulmisay sida xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey in nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam daaqa طacma aliimaani man radiya biاllahi rabban wa bilislaami diinan wa bimuxamadin sala allahu alayh wasalam rasuula yacni iimaanka waa dhadhamiyey baa nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam oo dhadhankii iimaanka waa dhadhamiyey ka uga raalli noqday ilaahay ka raalli noqday xaal uu ilaahay rabbi yahay islaamkana ka raalli noqday xaal islaamku diin yahay muxamedna ka raalli noqday xaal muxamed uu rasuul yahay sala allahu alayh wasalam xadiidkaasina saddexda asal waa kulminaya markaa saddexdaas iyo adiladoodii iyo waxyaalo kasii farcamayo ku tacalluqa ayaa kitaabku ka warramaya marka waa arrin muhima weeye in loo aqoon yeesho la barto in sha allahu tacaala waxaynu sharxi doonnaa si kooban oo aynaan markaa aadna ugu dheeraanayn aynaan kuna dheeraanayn aadna u gaabinayn sheikhu wuxuu yihi raximahu llah بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله مقع إلهي بان إلهاسو الرحمن كي نحريستا كسفيسنا عامكا كي نحريستا كسفيسنا أهاضي أما كي نحريستا عامكا أصاحبكا أهاضي alraxiimi kii naxariistiisa gaadhsiinayay cidduu doono ahaaday bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen alraxmaan waxaa laga tilmaamayaa almutasifu biraxmati alwaasica waa kii ku sifaysnaa raxmadda ballaadhan marka sifatu daat baa sifada laga qaadanaya tahay alraxiimna waa kii naxariistiisa gaadhsiinaayay ciduu doono khalqigiisa ka mid ah gaadhsiinaayay ahaaday markaa sifada laga qaadanaya alraxiim waa sifatu ficil ilaahaa magiciisaan ku bilaabaya oo ism kastoo asmaada ilaahay ka mid a ah, ama magac kastoo magacyada ilaahay ka mid a ah, wuxuu koobsanayaa sifo sifada arraxmaan laga qaadanayo arraxma ah waa sifatu daat oo weligiiba allah raxmadu waa ku sifaysnaa sifatu daat macnaheedu waxa weeye hiya alatii lam yazal walaa yazaalu mutasifan biha waatuu mar walba ilaahay ku sifaysnaa mar walbana ku sifaysnaan doono xaal axwaasha ka midana aanu ka bixin taasaa waxaa la yidhaha sifatu daat alraxiimna sifada laga qaadanayo raxma ah waa sifatu ficil oo waxaa looga jeedaa waa kii naxariistiisa gaadhsiinaayey ciduu doono cidduu doono u naxariisanayo oo waxaa laga tilmaamayaa tacalluqa raxmaddu ay ku tacalluqayso oo la xidhiidhayso marxuumiinta loo naxariisanayo bacdu ahli cilmina waxay yidhahdeen alraxmaan sifada markaa waxay ka qaateen raxma caama alraxiimna raxma khaasa marka magaca ilaahay baan ku bilaabaya saddex isim baana ku sugan allah iyo alraxmaan iyo alraxiim bismiga jaarka iyo majruurkaasi waxay ku tacalluqayaan ficil ama isim haddii ism lagu tacalluqsiiyo waxay noqonaysaa ibtidaa'i bismi illaah bilowgayga aan kitaabkan bilaabanayo wuxuu ku sugnaanayaa magaca ilaahay hadduu ficil ku tacalluqana wuxuu markaa noqonayaa in marka la yidhaahdo abtadi'u ama usannifu ficilkaasi caama ha ahaado sida abtadi'u ama khaas ahaado sidaa usanifa ama ualifu waa qorayaa bismi illaahi magaca ilaahay baan ku qoraya haddaad dambaysiisana wuxuu noqonayaa bismi illaahi araxmaan araxiim aktubu ama abtadiu magaca ilaahay baan ku qorayaa ama magaca ilaahay baan ku bilaabanaya sharaxa dad badani haystaan ama marka aadka mashhuurka u ah ee aadka loo qaataa ibnu cuthaymiin wuxuu tilmaamayaa in ficil in la qadara ay fiican tahay oo jaarka iyo majruurka xarfu jarkan wuxuu ku tacalluqayaa yacni ficil inuu ku tacalluqaa fiican tacalluqu waa xidhnaanshaha macnuhu ku xidhaya marka magaca ilaahay baan ku bilaabanaya wey marka saddexda isimna waa la israaciyey bismi illaahi araxmaan alraxiim sheikhuna wuxuu ugu bilowday kitaabka iqtidaa'an bikitaab illah waayo qur'aanka suuradihiisa badankooda waxaa lagu bilowday bismi illaahi araxmaan alraxiim suuratu tawba marka laga reebo boqol iyo saddex iyo tobanka suuradood ee kale bismi illaahi araxmaan araxiim baa lagu bilaabay marka isagoo ku dayanaya ayuu sheikhu ku bilowday bismi illahi araxmaan araxiim wa kadalika nabigu sala allahu alayh wasalam waraaquhu qori jiray wuxuu ku bilaaban jiray bismi illaahi araxmaan araxiim marka itibaacan linabiy sala allahu alayh wasalam raacisuu nabiga raacayo iyo ku dayasho uu kitaabka ilaahay ku dayanayo ayuu markaa ugu bilowday bismi illaahi araxmaan alraxiim ugu bilowday iclam sheekhu wuxuu uhi raximah llah ogow raximaka allaahu ilaahay ha ku naxariiste waa maadi looga jeedo ducaa annahu yajibu shaniya inay waajibayso arrinku inuu yahay inay waajibayso calaynaa tacallumu arbaci masaa'ila barashada la baranayo afar masalo afar masalo in la bartaa inay waajib inagu tahay ogow afartaa masalo waa maxay aluulaa masalada koowaad alcilmu waa in aqoon ama cilmi la yeesho wa huwa cilmigu macrifat اllahi waa in allah la garto wa macrifatu nabiyihi iyo in la garto nabigiisa sala allahu alayh wasalam muxamed ah wa macrifatu diin lislaam iyo in diinta islaamka la garto biladillati daliilla lagu garto oo mid walba daliilkiisa lagu garto ruuxu inuu aqoon yeesho oo diinta marka uu barto waxa ku waajibka ah waajib bay ku noqonaysa oo wixii ku waajib ah inuu caqiideeyo inuu rumeeyo inuu sameeyo ay ku waajib tahay inuu u aqoon yeesho bartaana waajib bay ku noqonaysa shaygii qofka ku waajiba inuu caqiideeyo rumeeyo haddaanu baranin ma caqiidayn karo ma rumayn karo awalan waa inuu gartaa markuu garto dabadeed buu caqiidayn karaa laakiin isagaan garaninoo aqoon u yeelanin dee ma caqiidayn karo waxyaalaha ay waajibka tahay inuu camal ahaan u sameeyo sida salaadda sida soonkan hadda inagu soo dhow ilaahay hayna gaadhsiiyo haynoo yasiree ruuxii mukallafa ay ku waajibto inuu barta axkaamteedana waajib bay ku noqonaysa waayo waajibkii inuu gutaa uma suuragal aha haddaanu aqoon u yeelan oo waxa ku waajibka aanu garan salaadii haddaanu garan waxay ku ansaxayso iyo waxay ku burayso iyo waxa waajibka ah iyo waxa shardiga ah iyo waxa rukniga aanu baranin salaadda sidii la rabay ulama iman karo waxaa dhici karta isagoo isle waa tukatay haddana inaan salaadiisaasi asixin oo mid ka juusaysa oo ka asaxaysa ayna noqon ayaa suuroobi karta waayo waxaa dhici karta rukni arkaanta salaada ka mida inuu ka tago wakhtigii nebigaabay dhacday sala allahu alayhi wasalam in nin masjidka soo galay oo uu nebiga meel u dhow ku tukaday dabeedna markuu labadii ragcadood tukaday dabadeed buu nebiga u yimi sala allahu alayh wasalam oo waa salaamay salaamtii waa ka celiyey nebiguna wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam irjic fasalli fainaka lam tusalli noqo oo tuko maa tukani yacni waxaad tukatay salaad ma ahayn waxay ahayd salaad la'aan farajaca fasallaa kamaa kaana qad sallaa ninkii intuu noqduu haddana tukadayo uu is yidhi salaaddii hagaaji siduu markii hore u tukaday ayuu markii dambena dee u tukaday inaanu garanaynin oo salaadda garashadeeda wax uga dhinaayeen baana u saabtay mar kaluu haddana nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam irjic fasalli fa innaka lam tusalli markaasuu nebiga ku yidhi sala allahu alayh wasalam ninkiiba wuxuu ku odhanayaa nebiga waladii bacaaka bilxaqi nabiyan ma uxsinu hayra hada facallimnii waxaan ku dhaartay ilaaha ku soo diray xaalaad nebi tahaye sidaasi aan ahayn hagaajin maayo garan maaye ibar markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam salaaddii baray haddii wakhtigii nebigaba ay dhacday sala allahu calayhi wasalam in dadka qaarkood iyagoo isla waa tukateen haddana nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam waxaa tukateen salaad ma aha bal maxaad u malaynaysaa maantana sow dad fara badani lagama yaabo xaalkoodu inuu caynkaasoo kale yahay waa isleeyihiin dadaala way weysaysanayaan oo ay salaadayaan haddana salaadoodu salaad la-aan ay tahay taasi waxay ku tusinaysaa barashada wixii inagu waajiba in la bartaa inay tahay lagama maarmaan ay tahay markaa sheikhu wuxuu yidhi waxaad ogaataa ilaahay ha ku naxariisteen waa duco oo khitaabka uu ruux kasta oo hadalkani ku dhacayo uu shiikhu la hadlayo wuxuu markaa u dhex geliyey jumla ducaa'iya duca uu u ducaynaayo isagana ilaahay ha u naxariisto raximahu llah raxmatan waasica inay inagu waajib tahay tacalumu arbaci masaa'ila afar masalo in la bartaa inay waajib inagu tahay sidaa ogow masalada koowaad waa alcilmu waa in aqoon la yeesho wa huwa cilmigu aqoontaa waxaa laga tilmaamayaa sharciga in aqoon loo yeesho weliba cilmi sii khaasoo sharciga aqoonta loo yeelanayo ka sii gaaro masalooyin gaara loo sii aqoon yeelanayo ayuu hadda markaa weliba sheikhu ka wadaa waxyaalo kale waajib ha ahaadaan wa huwa cilmigu macrifatullaahi waa in allah la gartoo la aqoonsado wa macrifatu nabiyihi nebigiisa muxamada sala allahu alayh wasalamna in la gartoo la aqoonsado wa macrifatu diini alislaam diinta islaamkana in la garto oo aqoon loo yeesho oo ruuxu waliba uu ilaahayna garto uu nebigiisana garto uu diinta islaamkana garto biladillati daliilla ku garto adillo caddaynayso daliiladaasi ha ahaadaan qaar sharciya oo aayaat qur'aana ama axaadiis nebi inuu ku aqoonsado ama ha ahaadeen adillo caqli ah oo daliilku wuxuu u qaybsamaa daliil samci iyo daliil caqli daliilka samciga waxaa loo jeedaa sharciga waxaa samci loo yidhi waa waxyi la soo rarayoo waa la maqlayaa sidaasaa samci loo yidhi maqalkii baa loo nisbeeyey caqlina waxaa looga jeedaa waa caqliga daliil lagu garanayo oo masalan waxaynu garanaynaa makhluuqaadkan faraha badan leh abuuran ee isku habaysan ee isku nidaamsan ee aan wax iska hor imaadi ka jirin in cid abuurtay jirto waayo iskamay abuurmin oo iskamay samaysmin iskamay abuurminoo iskamay samaysmine cid baa abuurtay waata la yidhaahdo nin eh, reer miyiyaa la weydiiyey oo markaa waxa weeye ka mid ah eh, carabta reer miyigoodii ayaa lagu yidhi ilaahay maxaad ku garanaysaa ilaahay maxaad ku aqoonsanaysaa ku garanaysa dabeedna wuxuu yidhi albacratu tadullu cala albaciir saaladu waxay ku tusisaa tuluddii martay waalasaru yadullu cala almasiir raadkuna wuxuu ku tusiyaa maritaankii la maray fasamaaun daatu abraaj wa ardun daatu fijaaj wa baxrun daatu amwaaj afalaa tadullu cala asaanici alkhabiir mar haddii saaladii yaraydba neefkii maray lagu garanaayo raadkana ciddii martay lagu garanaayo samadan xiddigaha leh iyo qoraxda iyo dayaxa iyo arladan markaa waddooyinka leh iyo baddan mawjadaha li ilaahii sameeyey miyaynay ku tusinay khaaliqii abuuray miyaynay ku tusinayn oo lagu garanay waxaynu garan karaa dadka reer miyigii markay xooluhu ka lumaan xoolaha waa baadi doonaan waa raadiyaan raadka hadday helaan waxay isleeyihiin yacni neefkii ma waayeysid waxay ku maahmaahaan raad haye ruux haye yacni haddaad raad ka hayso neefkii maray raqdiisa ama markaa isagoo nool ama raqdiisa labada midun baad heli hadduu bahal dilay oo uu dhintayna baktigiisaad u tegiyo waad ku quusan haddii kalena isagoo nool baad u tegi marka waxay ku mahmaahaan raad haye ruux haye saalada waxay garanayaan noocii dhigay bay garanayaan markaasay wakhtiyada qaarkood intay taabtaan bay waxay yidhaahdaan xilligu maray waxaa laga yaabaa inuu waktiga ay waktiga ahaa shireeca iyo adayga ayay ka qiyaasaan masalan oday markaa hashii ka luntay raadinaya hadduu inaan dhalinyari arko oo magaalada ka tegey u yidhaha ader maxaad egeegaysaa oo idhahdo neef baa iga lumo neefkii baan raadinaya ou dabeedna ku yidhaahdo meesha neef ma marin uu ku yidhaahdo oo waa maxay sokan raadkiisi hadduu ku yidhaahdo masalan raadka neef ma dhigin isagaa isdhigay oo saaladana iyadaa isdhigtay muxuu u qaadan lahaa markaa inankaa inuu waalan yahay soo ma ya uma jawaabeen hadha wuxuu odhan lahaa mid yaroo waala manarka ya inaan caqli jirin ayuu u qaadan lahaa haddii saaladii iyo raadkii yaraa la garanaayo ilaaba ilaa cid dhigtay inay jirto ama raadaysay nooca uu yahayna mar walba lagu sii garanayo cidda dhigtay cidday tahay cirarkan iyo dhulkan iyo buurahan iyo badahan iyo dadkan iyo xayawaanaadkan iyo xoolahan iyo bahalahan qaar hoosiya qaar saraba leh iyo dhirtan yani waxaasoo dhamme miyaynay kutusinayn ilaahay abuuray inuu jiro waa kutusinayan waa daliil caqli ah caqligaa lagu garanaya hataa caqligu wuxuu kutusinayaa sida markaa nidaamka makhluuqaadkani isugu habaysan yihin oo aynay isaga hor imanaynin cidda abuurtay ee maamulaysaa inay tahay yacni waaxid inuu yahay oo khaaliqu mid keliya uu yahaye qaar fara badan aynay ahayn waxaynu garan karnaa meel haddii markaa magaalo ka soo qaada ama beled ayaa waxaa ka taliya laba boqor ama laba madaxweyne inuu nidaamkoodu hagaago labadaasina ka wada taliyaan ma suuragal tahay ya mid walbana maamulkiisu ku fulaa maya waa in iska hor imaad ka yimaadaan waa in mid u hadhaa law kaana fiihima aalihatun ila allahu lafasadata aanka waa laynoogu tilmaamay daliilka caqliga aayad kale ilaahay wuxuu yidhi idan ladahaba kulu ilaahin bima khalaqa walaa calaa bacduhum calaa bacd daliilkii caqligaabaa la ishaaraya la tilmaamaya fi lqur'aan aayad kale ilaahay wuxuu yidhi am khuliquu min gayri shayin am hum lkhaaliquun daliilkii caqligaabaa la tilmaamaya marka adiladu waxay u qaybsantaa daliil caqliya iyo daliil samciya labadaba u qaybsantaa ahaaniyatu masalada labaad hadda waa ijmaalo tafsiilkii iyo kala saarsaarkii iyo caddayntii gudaha inoogu imanaysa athaaniyatu masalada labaad ee waajibka aynagu tahay inaynu garannaa alcamalu bihi waa camalfalka lagu camalfalo lagu dhaqmayo waxa cilmigaasi keensanayo ama cilmigaa lagu camalfalayo cilmigaa lagu camalfalaya waxaa loo jeedaa waxaa cilmigu laasimsanaya keensanaya lagu camalfalaya hadday tahay caqiido iyo hadday tahay xuquuqda kasii sii dhalanaysa oo in awaamirta la qaato oo la farsoomo nawaahidana laga reebtoomo athaalithatu masalada saddexaad ee waajibka inagu aynaynu garanno addacwatu ilayhi waa yeedhista dadka loogu yeedhaayo yacni cilmiga uu nebigu la yimi sala allahu alayhi wasalam in dadka loogu yeedhaano waa mid waajiba taana waa in la gartaa oo markuu ruuxu isagu hagaago ou khayrkiiyo wanaagga la yimaado xagga iimaankiis iyo caqiidadiisa iyo xagga camalkiis iyo waajibada gudashadeeda inuu iska fadhiisto oo dadka kale aanu xaalayn ma aha waa inuu dadka kalena ugu yeedhaa khayrkaas oo uu yidhaahdaa war sharcigaa nebiga ha la raaco war ha la qaato war ha la barto war ha lagu camal falo addacwatu ilayhi waa in cilmigaas dadka loogu yeedhaa shareecada uu nebigu la yimi sala allahu alayh wasalam waa in dadka loogu baaqa alraabicatu masalada afraad alsabru cala aladaa fiih waa in lagu sabro oo lagu adkaysto cala aladaa dhibaatada la ysku dhibaayo fiihi marka waxa weeye sharcigaas la ysku dhibaayo oo markuu qofku wanaagga isagu la yimaado dadkana ugu yeedho kollayba dhibi waa ku imanaysa dhibtaasi ha ahaato inay dadka qaarkood caayaan ama aflagaadeeyaan inay dacaayadeeyaan inay borobaganda ka faafiyaan inay masabidaan inay hadday doonaan yacni markaa gacanba ula yimaadaan marka dhibaato af iyo addinba yacni waa ku iman kartaa marka waa inuu ku sabraa dhibta lagu dhibaayo sharcigaas lagu dhibaayo waa inuu markaa ku sabraa waddaliilu qowluhu tacaala waxaana u daliila hadalku ilaahay uu yidhi waalcasri casarkaan ku dhaartay ama salaadda casar baan ku dhaartay ama wakhtiga casarka la tukadaan ku dhaartay tafsiir kale waxay culammadu ku fasireen waalcasri waxaan ku dhaartay wakhtiga oo casriga wakhtigo dhan casri waa la yidhahdaa markay dadku leeyihin waxaan joognaa wakti casri ah waxay u jeedaan wakti cusub marka walcasri ay wadahri wakhtigoo dhan baan ku dhaartay ama walcasri wakti khaasoo wakhtiga salaada casar la tukado ee salaada casar joogtaan ku dhaartay ama walcasri salaada lafteeda salaada casar baan ku dhaartay saddexda qowlba culamadu waa sheegeen ilaahay baa dhaartay hadalkiisuna waa dhab laakiin si uu inoogu sii adkeeyo ayaan yadaan ilaahay cidi dhaarsanin ayuu ilaahay inoo dhaaranayaa ilaahayna isaguna waa isku dhaartaa makhluuqaadkiisa ciduu doonana waa ku dhaartaa laakiin innaga inooma bannaana cidaan ilaahay ahayn inaynu ku dhaarana inooma bannaana innaga inooma bannaana cidaan allah ahayn inaynu ku dhaaranna inooma bannaana waayo waa laynaga reebay oo nabiga wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam man kaana xaalifan falyaxlif billahi aw liyasmut kii doonaya inuu dhaartaa ilaahay ha ku dhaarto ama ha iska aamuso kii doonaya inuu dhaartaa ilaahay ha ku dhaarto ama ha iska aamuso waxdii saxiixa saxiixana ku sugan xadiis kale oo saxiixo imaam axmed wakayruhu soo wariyeen wuxuu sheegayaa inuu nabigu yihi sala allahu aleyh wasalam man xalafa bigayri illahi faqad kafara aw ashrak ku kastoo ku dhaarta cidaan ilaahay ahayn wuxuu ku dhacay yacni shirki buu galay ama waa gaaloobay marka dunuubta kabaa'irtee waaweyn bay ka mid tahay inaynu ku dhaaranno ilaahay cid aan ahayn dembiyada waaweyn bay ka mid tahay inaynu ku dhaaranno cid aan ilaahay ahayn ilaahay laakiin ciduu doonu ku dhaaran karaa laa yus'alu cama yafcalu wahum yus'aluun ilaahay wuxuu sameeyey lama yidhaahdo maxaad u samaysay laakiin innagu addoommaynu nahayoo mar haddaynu addoommo ilaahay nahay wixii ilaahay inoo diiday oo inaga reebay ama rasuulkiisu inoo diiday ee rasuulkuna wuxuu inoo diidaya waa waxyiye oo waxyi unbay ku timiye waa inaynu ka hadhnaa addoonku wixii laga reebay waa inuu ka reebtoonaadaa wixii la farayna waa inuu farsoomaa dhaartu maxay u dhacaysaa oo loo dhaaranaya waa tan muqsamu lahugii loo dhaaranayay ina alinsaana la fii khusrin bini aadamka dhammaantii wuxuu ku dhex sugan yahay khasaare ila aladiina aamanuu kuwii rumeeyey mooyaane kuwaasaa laga soo reebayaa khasaaraha wa camiluu sameeyey alsaalixaati camallada wan wanaagsan sameeyey wa tawaasaw isu dardaarmay bilxaqi xaqa isu dardaarmay wa tawaasaw isu dardaarmay bisabri sabirka isu dardaarmay alinsaana asha ku jirtaa waa jinsiya istiqraaqiya waxaa looga jeedaa insaan oo dhan bini aadam oo dhan baa loo jeedaa asha markaa jinsiya istiqraaqiya ah meesheeda waxaa degi karta kulla kullu baa degi karta markaasaa macnuu sax noqon karaa asha jinsiya istiqraaqiya ah meesheeda kullu baa degi karta oo haddii kullu la dejiyo macnuhu wuxuu noqonayaa sax haddii la odhan lahaa ina kulla alinsaani la fii khusrin ila aladiina aamanuu waa caddahay macnuhu inuu sax yahay bini aadamka dhammaantii khasaaruu ku dhex sugan yahay kuwa afartaa sifo kulansaday mooyaane kuwaas iyagu khasaaraha waa ka baxeen in asha hore aan cahdiye looga jeedin alinsaano oo insaan gaara aan loo jeedin ee insaan oo dhan loo jeedinoo waxaa ku tusinaysa ilaa baa ka daba dhacday waxayna culammadu yidhahdaan ilaa waa micyaaru lcumuum waa miisaanka caamnimada lagu garto marka mar hadday ilaa ka daba dhacday asha hore waa jinsiya istiqraaqiya laakiin cidda afartan sifo kulansatay waa laga reebay yaga khasaaraho khasaaraha iyagu kuma jiraan lafdiga hore haba soo gudagalaan oo waxay kaga hadheen istisnaha laga reebay bay kaga hadheen afartaa markaa masale uu sheikhu inoo sheegay oo ku saabsan cilmiga iyo camalka iyo dacwada uu qofka khayrka ugu yeedho cid iyo sabirka uu ku sabrayo afartuba suuratu lcasri waa ku sugan yihiin cilmigii waxaa laga qaadanayaa iimaanka oo iimaankii waa caqiidayn oo waa rumayn in la caqiideeyana ma suuragal aha haddaan la aqoonsan oo la baran camalkiina waxaa la ku tusinayaa camalkiina waxaa ku tusinaya wa camilu saalixaat waa camalkii dacwadii dadka khayrka uugu yeedhayayna waxaa ku tusinaya watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabri oo tawaasiga isu dardaaran la ysu dardaarmayo wax wanaagsan waa dacwo waa yeedhis wanaag la ysugu yeedhaayo sabir ha la ysugu yeedho xaqa ha la ysugu yeedho sabirkiina waa qayb xaqa ka mid marka tawaasigii wuxuu faa'iideynayaa inay qaarba qaarka kale u dardaarmaan wanaag iyo khayrka waxay faa'iideynayaan inay isugu yeedhaan sabirkiina waxaa laga qaadanayaa wa tawaasaw bisabri sabirka yeedhista laysugu yeedhayaa wuxuu faa'iideynayaa in la sabraa inay laasim tahay in la sabro inay tahay mid ma'muura oo lays faray inay tahay ayay kutusinaysa marka afartii masalaba suuradda suuratu lcasri la yidhaahdo waa ku sugan tahay afarta masalaba waana laga daliishanaya adilo kalena waa leedahay oo laga qaadanayo o laga daliishanayo sabirka la sabro asabrigu asal ahaan waxa weeye waa xabsu nafsi nabta nafta in la xabiso wey sabir asal ahaan waxaa la yidhaahdaa waa xabisaada nafs nafta la xabiso ee la xidho maxaa lagu xidhayaa nafta waxaa lagu xidhayaa saddex arrin kow daacada iyo khayrka samaynta la samaynaayo waa lagu sabrayaa naftana waa lagu xidhayaa waayo khayrkii iyo wanaaggii waxay leeyihiin mashaqo dhibaatay leeyihin naftina waa kahanaysaa oo inuu qofku qabowgii weysaysto oo soo wayse qaato wayse qaadad sameeyo oo uu soo baxo oo jamaacada yimaado oo uu jamaca la tukado nooc mashaqiya dhibaato ah baa ku jirta hurdadii macaanayd buu ka kacayaa salaaddii iyo cibaadadii baan u kacaya inuu ku sabru u baahan yahay soonkii markuu soomo cuntadii iyo cabbitaankii u jeclaa ayaa isagoo gaajoonayo haraadan ayuu nafta ku xabisayaa oo ku sabrayaa oo ku xidhayaa naftii biyuhu agtiisa yaaluu iska celinayaa si uu u sabro ou ajarka soonta u helo marka taacadii waxay u baahan tahay in lagu sabro oo lagu adkaysto ayay u baahan tahay oo lagu ilaawo dhibta ay leedahay sawaabka iyo waxa laga rajaynayo lagu ilaawo waqtiyada qaarkood qofku intuu xanuunsado ayaa dawo qadhaadho aanu liqi karin baa la odhanayaa tanaa ku dawo ah sida dawada kaneecadoo kale isagoo qadhaarhka dawada nacaya ayaa haddana la odhanayaa dawadii lagu soo qoray ee dhakhtarku kuu soo qoray waa taase liq sidaana u liq ha kala jari qaraarkaasi dhib buu ku yahay wuxuu ugu sabrayaa waxa uu ka rajaynayo ah inuu caafimaad helo sababteeda ku helo biidn illah dee awaamirta sharciga laynagu faray inaynu ku sabirnaa ka awlaysanoo ku adkaysanno oo nafta ku xidhno oo mashaqada iyo dhibaatada yar ay leedahay aynu ku ilowno waxaynu ka rajaynayno hawaab iyo ajara marka alsabru calaa taacati illah waa qayb qaybta labaad waa alsabru can macsiyat illaah waa in laga sabro macsida ilaahay laga sabro macsida ilaahay baa laga sabraya waxaa loo jeedaa waxa dembiyada ah ee rabbi lagu caasinaayo baa laga adkaysanayaayo nafta laga xidhaya walow naftu haba jeclaato ha ku mamanaato waxaa laga yaabaa waxyaalaha xaaraanta qaarkood qofku isagoo markaa shahwe ahaan waxaa jecel oo naftiisu ay jeclaysanayso ba haddana iimaanku wuxuu keensanayaa inuu iska xidho oo waxa iska ilaaliyo waa dhallinyaro wuxuu u baahan yahay yani mawdicu shahwadiisa ku guto xalaalna ma haysto xaaraan inuu ku tallaabsado iimaanku wuxuu keensanayaa inuu ka xidho oo uu ku sabro cifada iyo dhowrsoonida uu ka dhowrsoon yahay sinada iyo xumaanta naftii baa laga xidhayaa masalan waddooyin xaaraana uu ku helaayo xoolo ayaaba u muuqatay iimaanku wuxuu keensanayaa inaanu eegin xoolaha yar ee ciqaabta iyo waxa ka dhalanaya ay sababayaan inuu eego oo sida aawadeed naftiisa uga xidho marka macaasidii in laga sabro oo laga adkaysto oo layska xidho la yska xakameeyo macsidana waa in laga sabro waa qayb qaybta saddexaad waxay tahay asabru cala almasaa'ib dhibaatooyinka in lagu sabro ruuxii marka waxaaba ku dhacaya wakhtiyada qaarkood shay loo qadaray oo musiibo ah sida xanuun sida markaa cidduu jeclaa ama qaraabadiisa inay ka dhimato sida markaa inay aafaad kaliya dhibaatooyin ku dhacaan inuu faqri ku yimaado waxyaalo badan oo dhibaatooyina dhici kara inay ruuxa la soo kulmaan sabirku wuxuu keensanayaa inuu masaa'ibtaana ku sabro sabirkuna sidiisaba waa waajib sunne ma aha sabirku waa waajib sabirka waajibka ahina maaha sabirka sabir taagwaa la yidhaahdo oo dadka qaarkood marka ay dhintaan dadka uu jecel yahay ama qaraabadiisu ay dhimato aabbihii ama hooyadii ama walaaladii yacni ama masaa'ib markay ku yimaadaan waxaa laga yaabaa inay dadka qaarkood baroortaan ha u badnaadaan dumarkeen dumarka qaarkood ha u badnaadaan ma wada ahee dadka qaarkood inay baroortaan baa dhacda oo ay dhulka isla dhacaan oo maryaha jeexjeexaan oo waxa weeye hoogayay iyo ba'ayayda ay guraan may sabrin marka dambe ay daalaan baa waxaa laga yaabaa inay yidhahdaan waa iska sabrayaa kaasi kii fadliga lahaa ma aha waajibkiina waa laga tegey waa sabir taagwaa baa la yidhahdaa nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu soo maray gabadh xabaalaha dul joogta oo xabaalaha korkooda ee ka ooyeysa oo ka barooranaysa markaasuu nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam isbiri gabadh yahay sabir gabadhaasi nebiga may garanayn dabeedna waxay ku tidhi ordoo iga tag waxa i helay kuma helin nebigu waa ka tegey sala allahu alayh wasalam isumana sheegin markii dambaa lagu yidhi ninka aada hadalka ku tidhi ma garanaysee kula hadlayey markaasay tidhi may markaasaa lagu yidhi wuxuu ahaa rasuulkii sala allahu alayh wasalam gabadhii markaasay taana ka murugootay inay rasuulkii hadalkaa ku tidhi nebiga guryihiisii bay usoo kacday xaggoodii guryihii nebiga markay timina gaadh ilaalinaya iyo waxba kamay helin staff iyo gaar gaadh ilaalinaya kamay helin markii dambe markii nabigii aragtay sala allahu alayh wasalam bay waxay ku tidhi kuma garanayn haddaan sabrayaa nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam inama asabru cinda asadmati aluulaa sabirka maxmuudka ah ee fiicani waa marka ugu horaysa ee qofka dhibaatadu ku dhacdo yani sabirkan waxa weeye sabir taagwaan la yidhahdo maaha yani marka ugu horaysa ee musiibadu ku dhacdo sabirka la sabro weeye ka fiican ee la isbaraya marka suuraddan waxaa laga qaadanayaa qofku naftiisana inuu islaaxiyo hagaajiyo dadka kalena inuu ku dadaalo inuu hagaajiyo oo ila aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaat waxay ku tusinaysaa inuu naftiisii u noqday saalixa linafsi mid xagga naftiisa u wanaagsan oo isagu wanaaggii la yimi watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabrina waxay ku tusinaysaa inuu yahay muslixan ligayri dadka kalena inuu yahay mid hagaajinaya oo nafcigiisi iyo waxtarkiisi iyo wanaaggiisii dad kalena u tallaabayo qaala ashaaficiyu raximahu llahu tacaala imaamu shaafici wuxuu ihi raximah llahu ilaahay ha u naxariistee لو ما أنزل الله حجة على khalqihi ilaa hadihi الsuuraةa lakafathum haddaanu ilaahay soo dejin lahayn xujatan calaa khalqihi wax xujo iyo daliil ku ah khalqigiisa ama makhluuqaadkiisa ilaa hadihi suurata suuraddan mooyaane haddaanu wax kalaba oo qur'aanaba aanu soo dejin lahayn lakafathum way ku filaan lahayd oo waxay ka ugu kaafin lahayd oo ugu fillaan lahayd xagga wacdiga iyo waanada iyo boorinta khayrka lagu boorinaayo ee lagu dhiiri gelinaayo ama lagu tirtirsinaayo ugama jeedo imaamu shaafici raximahullah axkaamta shareecadoo dhan barashada u baranayaa suuraddan baa ugu filaan lahayd oo xalaasha iyo xaaraanta iyo wax wala oo shareecada ka midaba barashada uu sanadan ruuxu bartaa waa ugu fillaan lahayd haddaan wax kale la soo rogi lahayn taa ugama jeedo ee wuxuu uga jeedaa xagga markaa tirtirsiga iyo dhiirigelinta qofka lagu tirtirsinaayo ama lagu dhiirigelinaayo khayraadka iyo camalka saalixa iyo wanaagga iyo qurubaadka lagu tirtirsinayay ugu fillaan lahay muraadka looga jeeda waa saas saas aawoodee ibnu cusaymiin waa ka odhanaya raximahu llah muraaduhu raximahu llahu ana hadihi suurata kaafiyat lilkhalqi fi lxasi cala atamasuki bidiin illahi biliimaani walcamali alsaalixi waaldacwati ila allahi walsabri cala dalik muraadka shaafici ilaahay ha u waa in suuraddani ku fillaan lahayd buu uga jeedaa khalqiga ay ugu fillaan lahayd dhiirigelinta ama tirtirsiga lagu tirtirsinaayo dadka cala tamasuki bidiin illaahi qabsashada diinta ilaahay la qabsanayo waxay ugu fillaan lahayd biliimaani qabsashada la qabsanayo iimaanka la qabsanayo iyo walcamali asaalix camalka saalixa la qabsanayo iyo wadacwati ila allahi wasabri cala dalik afartaa khaslo tirtirsiga lagu tirtirsinayo ama boorinta loogu boorinayoy ugu fillaan lahayd baa looga jeedaa walaysa muraaduhu ma aha muraadka shiikhu ilaahay ha u naxariistee ana haadihi suurata kaafiyatun lilkhalqi fii jamiici ashariica inay suuraddani tahay mid khalqiga ku filan shareecada dhammaanteed mid ugu filan yacni sidaa ugama jeedo halkaa ha inoogu joogo والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك